bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlah rb العaalamiin wالsalaaةu waالsalaam عlى rasuuli اllahi وalih وصaxbihi aجmaciin ama bacd waxaynu ku soo jiray kelimadii ahayd almuclim bicismati dami اlmuslim waxaynu soo maray laba qodob <clears throat> baynu soo dhaafnay labada risaal ama dhambaal gundhigooda wuxuu ahaa ama halkudhagooda wuxuu ahaa dadka muslimiinta ah inay iska ilaaliyaan dhiigga muslimiinta dhiigga muslimiinta iyo cirdigoodii iyo maalkooduna hawl sahlan ma aha hawl culus weeye oo annagii xalay maraynay in muslimiintu ay ka doodayaan towbad ma leeyaha ruuxa isaga amse ma laha waa arkayseen madhabka ibnu cabbaas madhab xoog badan wey adillo badanna ku dhisan ayuu ah marka qawaacidu shariica alcaama inuun awood kalaa loo sheegtay mooyeene madhab sahlan ma ahayn wuxuu soo istaagay nas kastoo caam ah oo toobad sheegay waxaan ku qaydaynaa aayadda ilaa man taab waman yaqtul baan ku qaydaynaa oo ilaa man qatala mu'mina mutacamidan baa meesha ka baxaay waa naga xalay soo maray wuxuuna kaga jawaabayaa haddii loo baahdo xadiidkii ninkii boqolka dilay ee reer banu israa'iil wuxuu odhanaya ibnu cabbaas haddii la weydiiyo waa sharcu man qablana sharcu man qablanaa weeye kullu denbin casa allahu an yakfira ilaa man maata mushrikan aw qatala mu'minan baaba ka hor imanaya waman yaqtul mu'minan baa ka hor imanaya xadiidka waxaa ka hor imanaya qowluhu sal ly slam aba allahu an yajcala liqaatil mumini towba madhabku marka madhab saalan ma aha madhab xoog badan wey laakiin maadaama jumhuuru lmuslimiin salafan wa khalafan ay halkaa u bateen adilla xoog badanna ay daliishadeen baynu dhankaa marray laakiin hawshu hawl saalan ma aha waxaan laisku haystaa ruuxii mu'min kas u dilay aakharo jahanamuu geli wuu ku waari iyo ku waari maayaa la isku hayo marka hawshu hawl saalan aha hawshaa la yska ilaaliyo ilaahayna subxaana wa tacaala ummadda ha loo baryo in rabbi ka badbaadiyo xanuunaha noocaas oo kale ah risaalada saddexaysee ku xigtay iyo tii afraadba markaan hawsha qorsheeyey waxaa ila qumanaata inaan ka boodo leanna mawduucii inuu dheeranayaad moodaa inta aanu adilo soo sheegnay ama aayaada ama axaadiida iyo aqwaal bacda ahlicilmi baa ku filan wixii bashin ah iyo dhagjabin ah labadii qodobee ahaa inaynu soo gurno aqwaasha ahlcilmigu masalada ay ka yidhaahdeen fii xurmati dimaa wa cismati dami lmuslim iyo ijmaaci ahlilcilmiga labadaa qodob waxay ila tahay inaanu iska dayn leanna waa arrin laga dharagsan yahay muslimiintu muran ma laha khilaafna kuma jiro ruuxa muslimkaa dhiiggiisu inuu xaaraan yahay oo maalkiisu xaaraan yahay oo cirdigiisa iyo ay xaaraan kaa tahay wuxuu rabbi kuu fasaxayna mooyeen wax kale aan lagu ogolayn ijmaacu waa guntamay nawowi baa soo guriyey raxmat tacaala caleyh ibnu qudaama ibnu rushd almaliki ibnu cabdilbar yaa soo guuriyey jamiic ahlicilmi baa soo guurinaya waa arrin la og yahay oo muqarar ah cinda almuslimiin waxaa walaalo loo yahayba waa in hadda laisbadbaadiyaha kow ka ah oo ruuxu afkiisii iyo aadankiisa laga nabadgalo aflagaadiisii laga nabadgalo dhiiggiisi ruuxa muminka u badbaadiyo labadaa qodob marka inaynu saas ku dayno baa ila quman waxaynu gudagelaynaa risaalada shanaad ee ahayd alislaam wاlmuslim wاliimaan wاlmu'min masaladaas aanu yani khuduud cariida baynu ka tilmaamaynaa waa masalo ballaarhan kitaab laga qoray muslimiintu ay sharxeen kutub alcaqaa'id kutub sunna kutub aliimaan kutub ashariica kutubta loo yaqaan kutub eh, usuuli ahli sunna meelo badan bay ku qoran tahay wax la soo koobi kara maa laakiin halweynaadka qodobaha u waaweyn baynu madaxa taabad maraynaa insha allahu tacaala waxaanu leenahay marka koobaad waxaan masalada oga jeednaa islaamku ama iimaan waxaa tirahdaba waa shayga keliya ruuxa muslimkaa dhiiggiisa xarimo wey asal baa muhiima horta marka koobaad baa inaynu gudbin ah ruuxa bini aadamka ah dhiiggiisu wuxuu xaaraan ku noqdaa laba qodob mid ka mid ah labadaa qodob mid ka mid a ah haddii laga waayo in la dilaa bannaan xoolihiisu waa bannaan yihiin dhiiggiisaa bannaan xakawda in laga gooyaa bannaan in la dhacaa bannaan caruurtiisi adoon iyo ahalkiisa in gacanta lagu dhigaa bannaan laba qodob unbaa ruuxa bini aadamka dhiiggiisu ku badbaadaa labadaa qodob waxaa weeye aliimaan waalamaan ruuxuu inuu iimaan iyo islaamnimo ku badbaado oo muslim noqdo iyo inuu yahay gaal inagu aynu nabadgelinay oon heshiis la saxeexanay ammaan baynu siinay ballan baa inoo taalla ballantaa inoo taalla intay ka dhammaanayso ama asagu uu ka jabinhayo uu noqon far dheeraatay dhiiggiisu waa macsuum laakiin maalinkii muddadu dhammaato aynu ku ballanno calaa xaddi qowlihi tacaala faida insalakha alashhuru alxurum waa afar bilood nebi maxamed ballan kula jiray kufaaru quraysh qaybo ka mid a faqtulu lmushrikiina xayu wajadtumuuhum wakhuduuhum waxsuruuhum waqcuduu lahum kula marsad fa in taabuu taana waa iimaanki afartaa bilood afar ashur xurumka caadigaha ah, taqaaniin ma waa afar bilood nabi maxamed iyo cahdi gaaladu nabigu siiyo inay soo fikiraan hawshana ka fiirsadaan haddii kale seef baa taqaan afartaa bilood waa madal iyo muddo nabigu siiyey ammaan bay ku jireen ammaanka intuu ka dhammaanayo dhiiggoodu waa macsuum bimacnaa ilaahay baa diida in la daadiyo waa reeban yahay lama ogolo waa aagga duulimaadka ka caagan way macnuhu lama agmari karo intan dambe ah fain taabuu wa aqaamuu salaana waa iimaankii haday kufrigi ka toobadkanaan iyo shirkigii oo tawxiid la yimaadaan salaadii tukadaan ay toosiyaan zakada bixiyaan hadde maxaad ka rabtaan fakhalluu sabiilahu muslimiin weeye faraha ka qadow idan waxaan leenahay ruuxa bini aadamka dhiiggiisu wuxuu xaaraan kaaga noqon oy xoolihiisu xaaraan kaaga noqon oo sharaftiisi nasabkiisu kaaga magangeli ima an yakuuna musliman inuu yahay daa iimaan wa ima an yakuun kaafiran duu cahd iyo inuu yahay gaal ballan idiin dhexaysood aduu ammaan siisa mustaman ruuxa loo yaqaano ah labadaa qodobba horta ku dhisan tahay hawsha mawaadiicda dhan ee aynu mari doonno ilaa qodobka tobnaad aynu ku dhowaanayno waa hordhac wey hawshaynu u soconnay biyo dhigeedu waxaa weeye ruuxa muslimka goormaa xakadoo laga goyn karaa goormaysan bannaanayn dadka maanta dunida jooga maxay yihiin qaabkeen oo la dhaqmaynaa dowlado iyo shacab iyo bulshooyin dad nooci ha noqdeen labada qodob baa lafdhabarta kelimada ah iyadeenu xilligeenu gaano fahin inta markaa waxyaabaha kale waynu dul maraynaa marka waxaynu leenahay islaamku marka koobaad laba u qaybsama islaam caam ah oo guud iyo mid khaas oo gooni ahaaneed oo gaar ahaaneed ka caamka waxaanu oga jeednaa min abina aadam calayhi salaatu wasalaam ilaa nabiyina muxamed intii ilaahay rasuul soo diray ama nabi soo diray kulligood ummadda waxay ugu yeedhahayeen islaam iyo diin bay ugu yeedhahayeen taana waatuu rabbi ka cabirahayo ina diina cinda allahi alislaam macnaheedu ma aha muslimiinta keliya unbay rabbi diin u ogol yahay dadka ka horreeyay diimama aysan haysanin ma oo towreed xilligay fayoobaydan la taxriifinin ama aan la tabdiilinin islaam bay ahayd injiil intaan waxba laga bedelin lagu ciyaarin maxay ahayd islaam diimihii ka horreeyey islaam bay ahaayeen islaamkuna waa in rabbi loo hoggaansamo alistislaamu lilahi waalinqiyaadu lahu imaa sharcan wa imaa qadaran ilahay sharcigiisa inaad u hoggaansato wuxuu xukumay maqaadir iyo masaa'ibta dhacaya inaad isu dhiibto waa inaad qadaa'an wa qadaran hoggaansato sharcan wa amran wa nahyanna hoggaansato taasaa islaam la yidhahdaa idan macnaha caamkaa ah ee guud shareeco kasta xilligay shaqaynaysay ee iyadu taagnayd intaan la nasakhin ama aan la taxriifin islaam ba ambiyadoo dhanna waxaa ka dhexeeya islaam guud bay wadaagaanoo nabi kasta ummaddiisa wuxuu ugu yeedhahayay an icbud allah ilaahay keliga caabuda laa ilaaha illaa hu yacni addacwatu ila tawxiid wa nabdi shirk nabi kasta ummadda waa ugu yeedhay marka aad atwiid tawxiidka ummadoo dhan ka dhexeey ee nabi maxamed ka dhexeey iyo ambiyada ka horreysaba ka dhexeeya alislaam alcaam baa loo yaqaana islaamkan khaaska ah waa midkan ay shareecadu ka hadlayso likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaajan qaybtan dambe wey qaabkii adduunka loo maamuli lahaa maxaa bannaan maxaasan bannaanayn camaliyaadka la samayn lahaa acmaashii joogto loo qaban lahaa yaa islaam khaas loo yaqaana salaadahan aad tukanaysaan soomka qaabkaad u soomaysaan zakawaadka qaabkaad u bixinaysaan shareecadan kutubta ku qoranoo goonida taqaanaan fiqiyaadka iyo camaliyaadkaba ka mid ah ba waxaa loo yaqaanaa alislaam alkhaas amaa caqaa'idka iyo tawxiidku aynu soo sheegnay naskhi inuusan gelin nabi maxamed iyo ambiyad hore baa ka dhexeeyey waa la wadaagaa sidaa darteed nabigu fi saxiix albukhaari xadidka abi huraad garanaysaan inuu odhan jiray ambiyadu waa ikhwatun licallaad ambiyadoo dhanba waa walaalo hooyo walaalo aabba wey abuuhum waaxid wa ummahaatuhum shata riwaaya cinda abi yacla maa maxay maxayna wuxuu leeyahay ambiyadoo dhan waa walaalo isku aabba'a laakiin kala hooye ah isku aabbaa nabigu wuxuu uga jeedaa tawxiidkay wadaagaan kulligood ummadda waxay ugu yeedhahayaan tawxiid iyo ilaah keliga in la caabudo asaga loo hoggaansamay cid kale aan lagu leexanin aabbaha waa ka midaysan yihin laakiin hooyooyin kala duwan baa dhala waa maxay sharooyin sharaacida kala duwan xilligii nabi muuse wax xaaraan ahaa baa inaga inoo bannaan nabi ciise xilligiisii wax bannaana baa inaga inaga xariman idan sharaa'icda asmino kala duwan maadaama la marayo waa kala duwan tahay laakiin shay ay ka midaysan yihiin baa jira sida walaalaha kala hooyaha ah ay uga midaysan yihiin aabbaha waaxidka ah bay ambiyadu waxay ka midaysan yihiin tawxiidka iyo usuul caqaa'id laakiin furuucda kale ee sharaacda waa kala tageen idan taasa waxaa loo yaqaanaa alislaam alkhaas qaybtan dambe khaaska ka horan islaam alcaam baa leedahay marka waxaanu leenahay cismadu markaynu leenahay cismat dimaa dhiiggu waa dhowrsan yahay waa mamnuuc waa lagaa xarimay ma banaana wey marka la tacriifiya alcisma waxay culimadu yidhahdaan alcismatu hiya waxaa weeyaan alcaasim almaanicu alxaami qole waxay dhaha alcisma hiya almanaca waa in wax lagu diido lagaa reebo caasimkuna waa shay wax kaa difaacahaya qaala saawi ila jabalin yacsimunii min almaa qaala laa caasima alyawma min amri illah ila man idan wax ka hor istaagi kara ma jiraan idan cismadu iyo caasimku waa shay markaad ku tilmaanaanto lagaa helo aynu odhanayno hebel dhiiggiisu ma banaano haddii lagaa waayana waxaan leenahay hebel dhiigkiisu waa hadur waa bannaan yahay cawskaa lagu tiro taasaa loo yaqaana wa minhu qowlu sal ly slam faqad casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum istilaaxa sharciga ah cismatu dami almuslim ama cismatu dima maxaa loo yaqaanaa hiya xaqnu lmaali waddami wa xifduhuma min almuطaalabati bigayri xaqin limaanici aliimaani aw alamaan waxaa weeye in ruuxan maalkiisii iyo dhiiggiisii lagaa reeboo laguu diido sharciguna u ilaaliyo xaggana la diido in bikayri xaqin lagu daadiyo waxaa kaa hortaaganna ima an yakuuna shaksu musliman mu'minan wa ima an yakuuna kaafiran duu amaan la nabadgeliyo cahd iyo ballan la siiyo taasaynu oga jeednaa idan waxaa la ilaalin asal ahaan ma kala hadhaan horta maal iyo naf lama kala reebo mataamo wey qur-aanku ma kala reebo nabi maxamed ma kala reebo waa saaran yihiin maxaan loo kala reebayn maalkaba mararka qaarkood ka daranba nafta waxaa laga yaabaa inaad mobile ku dhimato basoodo sababta lagugu qabadhan iska dhiib waad ku nafbixi kow naftaada quraysaa dukaankaa lagugu ima bangad baad la soo boodi madaxa lagu jibin waad dhimanaysa naftaadii dhannayd xooguga bokod maniga jeebka ku jiraad u bixinaysa bini aadamku shaygan maalka waa ku dhintaa naftiisa u hura idan maadaama bashariyada maalku meel adag kaga yaallo sharcigu maba kala reebaba sharcigu ma aha shay khayaala waa wa shay waaqicaa weeye oo fitrada bini aadamka iyo basharka la jaan idan waa in maalkii dhiiggi la ilaaliyo loona diido xadgudub kastoo kaga yimaada dhanka dadka kale kaga yimaada xadgudubkaas waa wixii aan xaq ku dhisnayn weeye marka laakiin xaq wax lagaaga qaadahayo lama yidhaahdo xadgudub ma ah dayn laguu lahaabaa la wara soo dhiib waa diiday qaadi baa lagu geeyey gar baa lagu geeyey waa laga xukumay waa is adkaysay jeelka lagu dhigay xoog baa lacagta lagaga qaaday maxadgudubba xadgudub ma ah xabsigu ha inoo laakiin xoolihii ummadda ay kugu lahayd in xoog lagaga qaaday xaq wey ayib xaddu riddaad gashay kufri baa kugu qumay laa maanica minhu xad baa laga oofiyey dhiiggaadi laguguma xadgudbin waad dinaysatay bacda ixsaan waa lagu rajmiyey waxbaad xaday gacantaa lagula kacay idan waxaa weeyaan bixaqin baa dhiiggaada lagu banaystay ama lagugu dilay ama xoolaha lagaga qaaday ee ta diidan yahay waa in sharcigu dhowro ilaaliyo xoolihii bini aadamka iyo dhiigoodii bihayri xaqin in lagu xadgudbo midaasaa loo yaqaana adugu adilada marka tilmaamaysa in ruuxa bini aadamka dhiiggiisu uu xaaraan ku noqonaya laba arrimood mid ka mid ah imaa biislaamin wa iimaan wa imaa biamaan amaan waa garateen bay la tahay ka koobaad ee islaamnimada ah ee midaynu inagu aaminsan inaynu harsanayna ah adilo badan baa ku timid minhu qowluhu tacaala fain taabuu wa aqaamuu salaa fain taabuu can ishirki wاlkufr hadday ka toobadkeenaan ka soo noqdaan oy madaxtaagi daayaan wa aqaamuu الsalaata wa aatu الzakaa fa ikhwaanukum fi اddiin diintay walaal idinku yihiin baa le wa nufasilu اlaayaati liqowmin yaclamuun fii nafsi suura waxaa ku sugan faida اnsalakha ashhur اlxurum faqtulu lmushrikiina xayثu wajadtumuuhum si loo wada waxaa le fain taabuu wa aqaamuu الsalaata wa aatuu الzakaa fakhalluu sabiilahum ina allaha gafuur raxiim hadday toobad keenaan shirki ka soo laabtaan salaadana toosiyaan zakadana ay la yimaadaan oy bixiyaan ninkii xoolihiisu ay dageeyeen wadadooda ka leexda jidkooga leexda isbaarada ka qaada marka hore isbaara u taallay maxay ahayd isbaarada taallay gaalaatiino tihinoo waa bannaanaa wey dhiiggiinu waa bannaanaa ballan iyo ammaana idin siinina ma haysataan iimaan iyo islaamnimo iyo tawxiidaad ku badbaadaanna ma jirin idin dhiiggiinu waa hado doofaar dhintay baa lama tihi laakiin markay la yimaadeen cismat aliimaan ilahi wuxu uhi fain taabuu wa aqaamuu salaa wa aatuu zakaa fakhalluu sabiilahu macnaha waxaa caddaynaya xadiiu abi hurera fi saxiix muslim wa eyr waad garanaysaan umirtu an uqaatila annaas war cad wey islaamku dadka ma weerara iyo howlaha joojiya isdhiibka iyo hasiimada nafsiga ka baxa jabku waa laba qaybood ruuxu inuu jabo oo lagaa adkaado laba qaybood wey maalin inti lagu muquuniyo lagaa adkaado meel lagu yaa laga yaabaa intuu is soo abaabulo oo soo diyaar garoobo ninkii gawsaha ka daadiyey ilkaha u ka daadiy laakiin hasimada u xun waxaa weeye inaad aaminto marnaba inaad ninka iska celin karin oo tiraada may iga daay ma hebel mm, mm. taasaa ugu daran <laughs> hadda ka hor baa waxaa la yidhi laba nin baa laga tabay markii laga timin baa nin baa si xun loo lagday markii la kala qabto la kala tegay baa wariya waxaan ku weydiinay ninka maad ka qabatid oo saa tiraado oo saa tiraado rogatid ood wuxuu yidhi iska cejiya ah, waxaa iga daran bu ninku ha ilagdee xooga ku taagnaa buui ninku ha ilagdo dhulka ha dhigta waxaa ka iga daran buui xooggii iyo wixii ku taagnaa buui saaba haddaan kaga badbaaday far iga qaada bu ninkaan mar dambe ninkaan hollin maa isku dayi maayo soo saa ma si kasta iskugu dayi maayo haziimada marka u daran ee maanta muslimiinta haysata waxaa wey waa haziima nafsiya niyaday ka dhinteen macnahay ka dhinteen gaala la celin karay ku leeyihiin qayba ka mid a ah. bastoolad ma samaysan karo wadaaddo waaweyn baa isdhiibay iska daa dhalinyaree rag waaweyn yaa cumadda soo dhigtay isfududeeyey isfuduintu way badan tahay ninka marka aad loo caydsado wax kastoo ka shanqaro wuu xooraa mobilku tuuri oo jaakatingu siibi oo cumaadu dhigi oo barashadu xoori kamuhu siibi waxaa laga yaaba marka dambe inuu fanaanad yar iyo kasnimo ku ordo waa macquul wax kasta wuxuu isleeyahy ku culaysana iska dhig ama waa lagugu soo arki ama culays buu kugu hayaaba ushiisii buu xoori iskaga wado wax ku fiirin lahaa tooshkii buu iska xoori waddada ku arki lahaa idan muslimiinti say isu gaabin hayeen ee isu fududaynhayeen hadda waxay marahayaan inay xaqaa'iqdii diintu sheegtay ka been sheegaan xaqaa'iqdii diintu sheegtay ee nebi maxamed ummadda u dardaarmay kuna halgamayo kuna dhintay suu u waday ba waxaa dadka qaarka isku daya inay ka been sheegaan iyagoo le ama ku badbaadaan oo marka haziima maadiya iyo haziima macnawiya labadaasuu jabka u qaybsama ciyaaro geli dambe somalida waxay odhan jirta waagi hore gobi gobi ma jabto way leecdaa bay dheheen gob ma jabto yacanii inuu ruuxu jaboo baf yidhaahdo mar dambe soo kaban waaye gobnimo ma ah laakiin mar uun lagaa ilheli oo xooguu lagaa rayn oo dar liici waa jira calsaaraha lagaa qadan laakiin inaad tiraada mar dambe isku bedeli maayo bas weeye taas waxaa weeye gunnimo wey haziima marka maadiya waa in maalin lagaaga adkaado quwa bashari lagaaga adkaado awood laguu sheegto lagu muqooniyo hub ahaan iyo sil ahaan iyo tiro iyo cadad lagugu muqooniyo laakiin weli waxaad ka nooshaa qalbiga waxaad le ninka wuxuu kaaga reeyay uu kaa tignaga badnaa adoon diyaar ahayn buu ku helay wuu ku gaaday ragga adaa kaa carray ma haddaad rag geesayaal hesha meel baad saari lahayd weli waad noosha isku day nin loo yaqaana taymurlanki oo nin balaayo ah khaariji ahaa nin muslimoo wanaagsan bu ahaa oo weliba isagoo naafay ah haddana islaamka ku tukada cibaado badan khayr badan laakiin musiibu ah ummaddu baabi'iyey ilaa afartan iyo shan dawladood bu dhulka dhigay oo caalam islaami ka taagnayd afartan iyo shan dowladood laga bilaabo masar qarkeeda ilaa hindiya cirifkeeda dambe ayuu dhulka dhigay wuxuu dhihi jiray boqor waxaanahay rabbi soo diray oo rabbi wuxuu ugu jabiyaa kuwa waxismooday ninkastoo sanka taagay baan sanka galaa bu odhan jiray musiibu ah waagiisoo hor wuxua qolyahan burcadde ee ama qutaaca loo yaqaana dhabajiifka ee mooryaanta ama daydayga u taqaanaan jiridaasu ah ayagoo kooxoo dhaba fadhiistay baa maalintii la helay baa eber laga dhigay keligii baa figay isagoo dhaawaca weliba god buu ku dhuntay meel qorafuu galay isagoo isdhiibay waa intuusan dawladda noqonina uusan soo bixin wey waagii horeo mooryaanka ah isagoo intuu god ku jirole maanta haddaad badbaado dib dambe waddaha fadhiisani iyuu godku ku jiray buu arka quraanjo derbiga intay fuusho markay kor mara soo dhacaysa way fuushaa markay cabaar socoto waa sibsib derbigu way soo fakataa lix iyo toban jeer marka quraanjada isku dayday oy soo fakatay soo dhacday markii toddobaad bay fanantay ka baxday meesha markii toddobaad bay ka baxday wuxuu i baashan baashanaad ka xuntahay buu quraanjada lix iyo tobanka farood derbiga faratay ee soo dhacday markii toddobiyo tobnaadna ka gudubtay aleelah kama liidatay mooryaan amaamuday wuu waday aakhir dowlad weyn buu noqday wixii ka dhac waa looga culum uu yeeshay qudaad buu yeeshay wasaruu yeeshay dowlad hor istaagta waa la waay wa dalika wuxuu akaanaya yastaxilu dimaa nin lamida khaariji wuxuu ah balaayo ah ummadda baabiye u ah aagi dambe cunudu waa xukumeen inuu gaal yahay xukumeen leanna wuxuu la yimid qaanuun wadci ah ayuu dejiyey lagu maamulo dowladdiisi kan brotocolka taqaanaan xeerbeegtiga taqaaneen somalia lagu maamuli jiray adduunko dhan lagu maamulo kaasoo kuluu yaqaan iyuu isticmaali jiray kaasa lagu takfiriyey ayb almuhim waxaan oga jeednaa in aad niyada ka dhimato baa oogu daran inta jab ah in maaya murug lagugu muqon in laga adkaada waxba ma sii ah guushu kolba nin bay raacdaa laakiin waa inay dhuxushi iimaankaada uu nool yahay taasaa u daran nabigu marka wuxuu ley sal ly slam umirtu an uqaatila annaas annaas baa la yidhi hor dadoo dhan nabxuur waxaa lay faray inaan la dagaalamo oon la halgamo dadkoo dhan ba xataa yashhadu an laa ilaha illa waa ka warku waa dhan yahay xataa yashhaduu an laa ilaha ila allah wa yu'minuu bi wa bima ji'tu bihi ilaahay rabbigay uluuhiyo iyo waxdaaniyo iyo rububiyo u ogolaadaan baraxla anigana nabinimay u ogolaadaan weliba waxaan la imid diintana rumeeyaan seef baa taqaana bini aadamka intaan kari karo warkuwadhan warkaad waa inuu cad yahay hadalkan diblomaasiga iyo wareega caddaysiga iyo annagu waxaan wadnaa waxaa jooji sheekh manhaj cadoo waadixa waa inuu yahay xalaal iftiin baa la qashaa haddaad tiraahda anugu waxaan ahay urur hebel baan ahay kanaan ahay danaha baan ka shaqaynaya wada hayaa kanaan waxayn hayaa waxaan ogolahay eh, tacadud axzaab baan ogolahay kanaan ogolahay hadhow way kugu soo bixi war waxaad maagan tahay iyo waxaad aaminsanta ummadda waa cadde adoo warkaadu cadyaa saa ku geeriyo nifaaqan ummadda rogay halaska daay nabigu wuxuu yihi fa idaa facaluu dalik hadday nabi maxamed iyo ilaahayba amarkiisa qaataan oy rumeeyaan shareecadan u hoggaansamaan faqad casamuu waxay ilaaliyeen dhowreen oo u badbaaday minii xaggayga ka ilaaliyeen dimaa'ahum wa amwaalahum maalkoodii dhiiggooda uu bannaanku iga yahay anu xoolodoon mi ii halla leh islaamka ninkii soo gala walaalkii weeye toliya qaraabo ninkii diida waan ku dhiman guushii ninkii dunaha raacda ilaa bixaqihaa xaqeeda kelimada xaq bay leedahay laa ilaaha ila allah xaq bay leedahay kufaaru quraysh waxay fahansanaayeen baa dad waaweyn lagu kari layahay kelimadaa keliya hadday tahay wax inta afka laga yidhaahdo aad ku badbaadi afka base laga odhan oon waajibaad lahayn oon mas-uuliyad lahayn oon nawaahiya awaamir lahayn oon nawaaqid lahayn oon shuruud lahayn oo iltisaamaad kale aan wadanin kelimadu hadday tahay quraysh kama cararteen way fahansanaayeen waxay xambaarsan tahay ajcala alaalihata ilaahan waaxidan bay la istaageen war waa la farabadnaaye nabi maxamed midkan keligii uu sheegay maxay ta lixdan iyo saddex boqol iyo lixdan baa anfici weyday hal ilaahan wuu la ordaya maxay ta idan way fahamsanaayeen idan xaq bay leedahay xaq waxaa weeye laa ilaaha ila allah markaa tiraa moorada soo gashay moorada alaabbaa dhex taala xero weyn weeye aseendada alaab baa ka buuxda waxaana ka god waa sun iyo waabay ka leexo ha ku dhiman dhunkaal weeye waxaan samee waa bayaxo wey malab iyo casal wey waad ku badbaadaysa idan xidh weyn weeye waa kayn weyn kayntaa waxna waa lagu diidi waxna waa lagu amri aysan ka ahayn marka horebaa odhanin oo bannaanka joog dayib oo gaalnimadaadii joog haddiise laakiin aad soo gasho waa inaad qaato waajibaadkii daba yaalay kelimada ayada nabigu wuxuu yihi haddii ay midkood afka uu ka yidhaahdo ashhadu an laa ilaha illa allah wa anaka rasuulu اllah wa aamantu bima ji'ta bihi uu la soo istaago laakiin ay been ka tahay nabigu wuxuu hi wa xisaabum cala allah anugu qalbiga dilaacin mahayo gudaha kuma jiro ilaahay baa calaamalhuyuub ah aniga waxaa i xukuma dibnahaada waxa ka soo baxa kow kadibna dhaqankaadaan fiirinhaya iigu dhawaaq shahaadatayinka ku dhawaaq kadibna maxaad samaysay salaaddii baan tukaday muslim baa tahay hadday been kaa taho ood ii beenguurayso nabigu wuxuu hi waxisaabahum cala allah ilahay baan akhra wax la qarin karin oo ilaahay baa ka dhihi ma adugu munaafiq baad xagga u istaag xagga u bax qaybu nabiga loo sheegana waaba jireen hadda u ogaaba fii riwaaya min min xadiidi anas asagu waxaa ku sugan fa idaa markay kelimadaa ku dhawaaqaan shahaataynka iyo wixii la halmaalay wasalluu salaatana salaadannada ay tukadaan wastaqbaluu qiblatana wadabaxuu dabiixatanaa faqad xarumat calayna dimaa'uhum wa amwaaluhum ilaa bixaqiha wa xisaabum cala allah war cad wey idan aslulcalaaqa cilaaqada noo dhaxaysa annaga haddaan muslimiinna iyo bashariyada kale hiya alxarb la sil warku inuu caddaada wey annaga iyo dadka kale bini aadamkeen muslimiinta ahayn xidhiirka noo dhaxeeya waa seef wey dagaal baa noo dhexeeya waxay ku badbaadi karaan imaa inay islaamaan diinta soo galaan iyo imaa in anagu intaan daldha bal ukaadiy laba sana aynu kalnasani kaaleeb inoo qoraa heshiisaan wadagal labadaas bay ku badbaadi iimaan ka iimaanina iyo nabadgelyo anagu aan siinay itifaaqiyo toban sano nabiga la saxiixday kufaar quraysh marka laisku soo murxay oo sanadyo dagaalku socday nabigu quraysh ina islaamiga oga wax badan buu ka oga ballanqaadyo badan baa jiray wuxuu arkay hadday sidan kusii socoto quraysh iga dhammaan micigiirtoodii garhcastoodii halyagooda waa seefba qaaatay niman le muhaajiriinoon gabanihi ansaar baa leefay marka wuxuu war waad baaba-adeene waxba idiin tarmaya dagaalkan soo taaganee naftas ka qaadaysaan annagana kari maysaan waxaad yeelaysaan itifaaqiyo gala tobankaa iska nasta aniga carab isku kaaya carabtan kale iyo reemiigan kale adduunka dhooban iyo reer rooma u kaadiya idinku bal dadkaa meeshu mara fiirsada sida rabbi igu gargaaro bal eega daawada horta xaggeed ordaysaa nabigu waa la taliya la kari waa laakiin markay in badan oo iyaga mada dhammaadeen oo micigirtooda go'day kadib bay islaameen idan waxaa weeye cilaaqada annaga noo dhaxaysa iyo dadka kale bini aadamkaa haddaysan islaamin waa dagaal weeye haddaan annagu iska dayno waa heli karaa oon tabar u weyno oo markaa ammaansiino laakiin dhiiggoodu waa bannaan yahay nabig wuxu uri sal ly slam hadday tawxiidka ku dhawaaqaan salaadda aanu tukan jiroo kale tukadaan gowracaanadoo kalena gowracdaan ilaa waa khasaa'is lislaam wey shacaa'ir waxaa jira iyo khusuusiyad islaamku khaas la qaabkan wuxu gowracdaan iyo bismi wallahu akbartan iyo qaabkan waa nidaam khaaso sharcigu yaqaan muslimiintu taqaano wey idan qibladanna u tukadaan halkaa aadaa ilaan kuwan kale baytulmaqdis bay aadaan bari bay aadaan ay kacbada soo aadaan waa khasiisa min khasaa'is alislaam nabig wuxuu ihi faqad xarumat calayna dimaahum dhiiggooda waa naga xaaraan wa amwaaluhum maalkiina waa naga xaaraan ilaa bixaqihaa kelimada xaqeeda ma kelima aq bay wadataa adoo muslim ah oo mu'min ah baad geli kadibna dhiiggaadaa la daadeen waad zinaysan bacda ixsaan waxaad ku dhacday qadaf waa lagu garaaci shabuug baa laga ofin yacni marar badan baa adoo muslima ah oo dhiiggaada asalu mamnuuc ahaa baad geli kartaa dembi weyn oo keena in ama surka lagaa gooyo ama gacan lagu gooyo ama lagu shaabugo lagu jadlo marka ilaa bixaqa macnahaase ku fadhida fii riwaaya min xadiis ibni cumar cinda albukhaari oo min mufradaati waxaa ka mid waxaa ku jira ilaa bixaqi اlislaam islaamku xuquuq buu leh alqitaal calaa xuquuq اlislaam wax layadaa jira adoon gaal ahayn xad gooni aho kii la yaqaanay ama rajmiga ahaa ama sariqada ah midna aan gelin baa marar qaarkood dhiigaadu banaananaya liifsaadika fi lard qolyahan loo yaqaana muxaaribiinta qutaacu turuq mooryaanta soomaaliya qablayaashii soomaaliya rogay oo kale wey dhiigooda hadur wey tabar ninka u helaayo meeshuu ka soo gaadho inuu wareemo wey maxay ku banaanaatay magaala maya inamaa jazaau aladiin yuxaaribuuna allaha warasuulah wayascawna fi اlardi fasaada an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqaطaca aydiihim waarjulhum min khilaaf aw yunfaw min alard dalika lahum khizyun fi اdunya walahum fi اlaakhirati cadaabun cadiim idan war cad wey xad اlxiraaba waxaa weeye in amniga iyo nabadgelyada khalka la geliyo muslimiinta xoolahooda la boobo la dhaco xoog lagu qaato waxaa ifsaad noqonayo noqonaya noqonaya xaddulxiraaba soo gelaya in diinta muslimiinta la fasahaadiyo bidac mudilla ah ummadda lagu faafiyo hay aad kiristaan iyo kuwo yuhuudeed ummaddii la dhex keeno isbitaallaan dhisaynaa carruurtaan daryeelaynaa safjil dareen baan nahay balaaya afuufahaya in la laayo wey kawadada soomaaliga madaxa in la gooyo wey yacni marba ruuxu hadduu amniga muslimiinta fasaadanayo xoolahoodii boobayo xoogna u sheeganayo ama akhlaaqdoodii iyo anshaxoodii iyo usluubkoodii iyo caqiidadoodii fasaadanayo in la dilo wey sharcigu warkiisu waa cadyahay hadday muslimiinta dagaalamaan laba qabiil oo la kala kari waayo qabiilka gar baa la arkay waxaa la warjooga reer hebel waad maya seefta la saarhaya markay cabaado gacan taagana waa laga daynhaya waxaan leenahay horaan gaalamadin ahayne muslimiin kibre baad ahaydeen mar haddaad caa tiraade waa idin dayni yani haddaan laska qaabanino hawshu aysan saa ku socon waxba socon maayo ku waxaad arkaysaa murji weyn noqday kule see hebel loo uba tukan hayaay maxaa saxaaba badan loo laayay haddii salaad bisa ku difaacayso xuquuq kalaa jirta hadday kugu soo baxaan xuquuqdan inti lagu baa lagula xisaabto lagaa helo waad maqan tahay bal culamaa lmaalikiya waan gaari doonaa yaana nataaijdii dambe hor ordin waa gaari doonaa waxay leeyihiin ninka mooryaanka ama qaaicu ariiqa ama khaainka ama tuuga umadda dhici jiray haddii la hubsado xoolihiisu in xaaran ay u badan tahay xoolihiis dhan ba laga dhacaya mustaqriqi adima loo yaqaana waxaabaa la ogaa lix iyo tobanka sane burburka soomaaliya inuu xaaraan ku shaqaysanay miduu dhaco miduu boobo gabadhu baadho waxaanu wadaba inay xaaraan tahay afkaa la jabinaya muslimiinta loo qaybi hadduu asagu soo ordana waa lagu dili man qutila duuna maali fahuwa shiid annaga asaguna waa daalim wey warku waa cad yahay sheekh ma aha waxaanaad warwareejinaysaan hawshu ma aha wadaad tacbaan oo hashkadeeye ama dib u baxay ama kabiil le kaan waaye fitna soomaaliya ka jirta waraan fahmi karna maaha ayib fitna xilli baa jirta laakiin waa lasoo dhaafay hadda waxaa jira ima alislaam wa ima alkufr labadaas way sheekadu yaan yaan baasha laydinka kharibin <coughs> idan riwaayada bukhaari waxay caddaysay in islaam ay jirto adoo salaadii tukan oo gowraca anaga cunhaya saan wax u gowracanna u gowracan qibladaan u tukan jiray u tukanhaya inta ruux muslima sameeya samaynaya haddana dhiiggaada inuu bannaanaan karo muxuu ku bannaanaday bixaqi lislaam khayaano qaran bay odhan jireen waa khayaano qaran markuu mid dowladda ka tirsan xooguhu sir bixiyo maxaa lagu samayn jiray waa la dili jir maaa loo dili jir qaranka waa qaran gaani ummaddii baa la sira wey amnigeedii iyo dowladnimadkeedii meel lagaga dhacay idan waxaa jirta khayaano islaam khayaano qaran ha ii khayaano islaam baa jira islaamka haddaad khayaanto ama aad muslimiintii meel kaga dhacdo oo waxaad sheeganaysa ama kaa muuqday wax ka bedel lagugu arko sidaa lagaga shaqay adoo iska fiicanoo muslima haddaad xad min alxuduud gashood khaldantana ilahay wuxuu ka dejiyey ciqaab gooni ah ayuu ka dejiyey idan taasna meesheeda wey nabigu wuxuu kuu sheegaya in muslimiintu haddaad muslimta ama nin mumina tahay waxaad xukumi daahirka kore baad xukuman qalbiga ruuxa hawlkuu taallamaha intaa nabig wuxuu ku celinaya wa xisaabuhum cala allah kii annaga nasire been noo sheega isagoo balaayihi inu ka buucdo ilahay baa xisaabin doona wa fii riwaaya min alxadiid man sallaa salaatana wastaqbala qiblatana waakala dabiixatana fdlika اlmuslim اladii lahu dimat اllahi wa dimat rasuulih falaa tukfir اllaha fi dimatih fi saxi اlbukhaari saddex boqol sagaashan iyo kow ilaa saddex boqol sagaashan iyo saddex nabig wuxuu leeyay salaadan ruuxu tukada qibladanada u tukado xaggaa u jeesta gawraca ayaga cuna ilan yahuud waagaa maysa cuni jirin gawraca muslimiinta iyo nasaarada way diidi jireen fadalika almuslim midkaasaa muslima muslimkaasoo weliba leh ilaahay ballantii iyo magan rabbi ku jira iyo magan nabi maxamed ku jira idan shareecada ilaahay iyo tinna ad soo galay looma dhowaan karo nabi wuxuu ihi falaa tukfir llaha fii dimatihi ilaahay yaan la magan dhicin magan dhac iyo boodfur rabbi ha laga daayo ilaahay ruuxaa la magan geliyu yidhi hala badbaadi hala badbaadi ruuxii badbaadin waaya waa ruux ilaahay bow dhacay ruux ku soo maciin oo ku magansaday ruux kaala hoos baxay ka war ilmo yarood garaacayso hadduu ayaydii hoosta kaga cararaama awii ka ord ood kala baxdo meeshaa khilaaf baa taagan walilahi maal ala khilaaf xun wey waxaa laga yaaba duqdu meesha inay ka dudaba gabadha aad qabtid oo joogtay wiilkaad dhashay iyadoo garaacaysa hadduu ayidii aabba ku cararo oo gabadha soddohdeed ah oy tiraado noo sii daa oy garaacdo hooyada habeenkaa waa qaxaysa waxay dhihi tan tu aan wada joogi karra ma aha ilmihii yaraa igu soo carari hooyu iyo bay kala baxday wax xurma ee haysa dagaal baa meesha ka bilaaban haddaadan qaboojinin oo si farsanada u dhaqinna reerkaanu burbura halis wey idan wlilahi maal acla waxaan u malayn ilaahay ruuxuu yidhaha la magan ruux laaco la baxay aliswy tana waa khatar waxaad kula bixi kartaa ruuxa asagaa ilaahay magantiisa magan nabi maxamed ku jira inuu ilaahaygii maganta geliyo kuu fasaxo nabi maxamed kuu fasaxo nas baa laga raba maymuun ibnu siyah ninka loo yaqaana taabicigaas wuxuu leeyay abaa xamza anas ibnu maalik kunyadiisi weeye waxaan weydiiyey buuhi yaa abaa xamza maa yuxarimu dama alcabdi wa maalihi maa yuxarimu dam alcabdi wamaalah waxaan ibu i ruuxa bini aadamkaa dhiiggiisa maxaa ii diidi kara oo iga xarimi iyo xoolihiisaba anas wuxuu ku jawaabay man shahida an laa ilaaha ila allah wاstaqbla qiblatna wsallaa salaatna waakla dabixatna fahuwa lmuslim lahu maa lilmuslim wa calayhi ma war cad wuxuu ihi salaada ninka tushanta waqti ka adkaada meel saara muslimiintu meeshay u tukadaan u tukada gowraca muslimiinta gowracdoo cuna ruuxa waa muslim waxaa laga rabaa xuquuqda muslimiinta laga rabo asna wuxuu leeyahay waxay muslimiintu leeyihiin waxaa saaran waxa muslimiinta saaran waa muslim kama naasi laa bas fi saxi buhari wa ayr xadidkaas xajar wuxuu leeyay xadidka markuu tacliiqin wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan iyo xadiid fara badan markuu sheegay ana umuura annaasi maxmuulatun cala aلظaahir dadka arrimahooda bini aadamka waxaad ku xambaari ood kula dhaqmi wax kaaga muuqda dadka anagu qulub qulubulcaarifiin baan ahay sidii nimankii ummadda rigaysan jiray ma feedhahan yarka wax ku jiraan garan waaye hawshaa socon mayso feedhahan yarka waxa ku jir nabi baa garan waaye adi iskabadaay adoo tacbaan ayib wuxuu leeyahy marka xaafidku dadka arrimahooda waxaa lagu xambaari waxaa kaaga muuqda daahirkaa kore warhebel maxaa ka muuqda inuu salaad badan yahay oo soomo oo sadaqaad ka bixiyo zakeeyo xajiyo ummadda ay ka nabad galaan markii loo baahda la helo nin qiimo badan taasaan ku xukumaynaa annaga waxaa laga yaabaa inuu yahay min afjar alfajara wa min afsaqi alfasaqa xagga qalbiga ka yahay qalbigiisu aafaysan yahay munaafiq yahay baa laga yaabaa laakiin annaga adduunka markaynu joogno waxaanu kula dhaqmaynaa kal muslimi saxiix inuu yahay waa loo goorin wuu ku dhaxli waa daxli waa lagu tukan waa la xabaali maqaabir ruux muslima wey qalbigiisa hoose adi laguma dirsan ilahay baa hawsha u taalla faman adhara shicaara اdiini ujriyat calayhi axkaamu ahlihi maa lam yadhar minhu khilaafu dalika ruuxii ay ka muuqato calaamadihii muslimiinta calaamadihii diinta lagu arkaay waxaynu ku xukumaynaa inuu muslim yahay baa inagu xukumaynaa saasaynu ku dhaqaynaa ilaa ay inoo muuqato warkii nu aaminay inuu ka kacya oo ninku nin aafaysanoo balaayo say kugu muuqan waxay kugu muuqan haddana al falkii aad ku weyd mid ka duwan baa lagu arkay gaalnimaa lagu arkay isoo ka shaqeyn gaalobay hogaaminayaaba uraasidee xoogo biyo cabaal baa ku jira buul in la hogaamiy muslimiinta lagu baabi'iyo xoogo biyo cabaalaa ku jira biyo cabaal miyaa ku jira ha la cabahaya marka adugu adigaa markaa malgan leannu falkii aynu ka ogeyn iyo dhaqankii wanaagsan ee ka muuqday mid ka bedelan bukaan ayib annaga qalbigiisa howlma taalla ma ah nabig wuxu lay sal l slam man qaala laa ilaha illa allah wa kafara bima yucbadu min duuni illah shardi kale wey haddaad tidhahda laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah aamantu biladii jaaa bihi muxamed aad ku dhawaaqdo xaggana shirki lagaa kari waaye kaafir baa ta shardi yaalla wey wa kafara shardi kale wey bima yucbadu min duuni illah laa ilaahaad ku dhacday marka laa ilaaha markaad ka soo tagto maxaad tihi ila allah nafyigii baaba diidan tahayba oo waxaad leedahay ilaah besa mee laba ilaah baa jirta kuwo yaryar oo loo kala iyo mid caalami ah warkaad waa sheekadaadu taasay noqonaysa war faraha ka qaad waa inaad ku kufrido wax kastoo ilaahay sokadii la caabudo cibaadadu waxay leedahay cibaado waajiba iyo mid mustaxaba mid yar iyo mid weyn jamiic anwaaci alcibaadaat cibaadana marka lasoo urur waa maxay waa shay kastoo rabbi uu jecel yahay kulu maa yuxibuhu allahu wa yardaahu min alaqwaali walafcaali aldaahirati walbaطini cibaado wey shay kastoo qowl ah ama fal la sameeye ah ama qalbiga laga sameeyo ama adinka laga sameeyo oo ilaahay jecel yahay cibaado wey haba yaraatee haddaad ilaahay khayrkii la aado waxaa tahay mushrik ashirk alabar kumana anfacayso tawxiidka ku dhawaaqayso ilahu habeenkii aad kun kun tawxiid la timaadid tusbax weynoo kuna hayso oo caaw wareeji socon mayso nabig wuxuu uhi marka man qaala laa ilaha illa allah wakafara bima yucbadu min duuni illahi xaruma maaluhu wa damuhu wa xisaabuhu cala allah maalkiisu baa xaaraan oo dhiiggiisa baa xaaraan xisaabtiisa hoose qalbigiisana anagu ma ogina rabbi bay u taallaa annaga nooma taal waxaa kaa muuqdaan hebel oo kugu xukumayna fi saxiix muslim wa hayrihi bacdigaa ku sugan yahay waxaa kaloo macnaha caddaynaya oo kuu fasirahaya lafdigii ahaa ilaa bixaqi اlislaam ilaa bixaqiha istinaha nebi maxamed ba caddayn qaybo ka mida ah sharxay wuxuu nabigu leeyahy laa yaxilu damu mri'in muslim yashhadu an laa ilaaha ila اllah wa anii rasuulu اllah ila biixdaa alaa ruux muslima oo tawxiidsaday nabi maxamedna qiray isdhiibay hogaansamay dhiiggiisu ma bannaano inuu saddex mid ka mida ah gala mooye saddex dembi saddex qodob mid ka mid u galay dhiiggiisa waa bannaan yahay annafsu binafs annafs binafsi naf baa naf loo dili ruux buu dilay waa loo qisaasi kutiba calaykum alqisaas idan waa loo qisaasaya waa loo dili dhiiggaada muxuu ku bannaanaaday adoo muslim oo muwaxid oo ah, ahlo khayr oo caalim oo caabid ah ruux baa dishay hadday tolkii ninkii uu ka dhashay ku dhahaan anagu mag ma rabno kumana cafiyeyno qoorta soo dhiiba wey war iskakay cafiya nacnacabaad kaa socon weyde war mag iga qaato waa kaa diide boqol halaad baa laisku ogaaya laba boqol iga qaataa tiri yeeli maynaa laidi saad wiilkii aniga adduunka u dhaafisay walla adadu waad laqbanaysa in dhaafi kun neef iga qaata waa lagaa diiday maxaa meesha yaalla qisaas idan adaa naftaadii adaa baneeyey athayibu zani nin guur xalaala rirtay oo galmo xalaala la yimid ba haddana zinaysta rag iyo dumarkuu doona ha noqde dhagax baa lagu dili ilaa an yamuut la dayn maayo dhaawaciisa laga kici maayo midka saddexaad wa almufaariqu lidiinihi ataariku liljamaca waad gaalowday diintii baad ka baxday muslimiintao dhan baa tiri idinkuma jiro waad gaalowday meeqaa gaala soomaaliya maanta adduunka jooga oo dhooban yihin oo fara badan yihin kuwa buugtooda la qaybiyaa jirta meel kastaba dhooban soomaaliya boqol kiiba boqol muslimiin wey sheeko dhamaatay wey mar dhow waxaa laydin keeni rabbi uusan kuwaa yararka idinku bixin mar dhow waxaa laydin keeni ururo soomaaliyeed oo kristan ah oo leh baarlamaanka waa inaan xaq aan ka helno kristan masiixiyo inaan baarlamaan ka helno kaniisada soomaliya laga dhiso fiq waa in eh, xaqii aqaliyaadka minority-ga xaqiisi meel la saaro way soo socotaa isku af baan isku diin baan nahay boqol kiiba boqol baan socon weyday alsku biyakeenay biyakeenka waxaa kaaga dar loomaba jeedaba lamama ogaba dareenka kugu soo socyo colku moogta dad ka warqabto waa un wa caymashaad leedahay laakiin baraalli'ida taagan baa kaaga daran ee meesha taalla riwaayo kale caddaynayso attaariku lidiinihi ninka diintiisa ka taga weeye almufaariq faaruqee ka fogaada ee ka goay ay liljamac jamacat lmuslimiin muslimiintu ka dhex baxo gaal buu noqday waxaanu juush baana yuhuud baana waan ka baxay waaad sheegayseen waan waxay christan baan ahay ayib riwaayo kale waxay leedahay ataariku liljamaaca almufaariqu lilslaam wa fi riwaaya ukhra ataariku lilslaam almufaariq liljamaca kulli waas fasirhaya bimacnaa waa nin muslimiintii ka baxay diintoodii faaruqay gaaloobay inaad gaalowdo ama adoo meher xalaala soo ritay galma xalaala la yimid haddana aad danaysato ama naf muslima aada xakawda ka goyso oo lagu qisaaso saddexdaa mid ka mid ah haddaad ku dhacday dhiiggaada waa bannaan yahay ilaa bixaqaa bay saddexdu noqdeen wey xaqu tawxiid wey warkan soo gaba waxaan leenahay kullu lmuslimi cala lmuslimi xaraamun damuhu wa cirduhu wa maaluhu nabigu waa gooyey ruux kastoo muslima ah. muslimiinta kale waxaa ka xaaraan dhiiggiisii maalkiisii sharaftiisii nasabkiisii xasbu mriin xasbu mri'in min ashari an yaxqira akhaahu lmuslim ruux muslim waxaa dembi ogu filan iyo shar walaalkii inuu quursado yaso daraabo liido dembi intaasaa kugu filan anaga tag nadal baa tahay inan gumeed baad ahayd maxaa gumeed ah inan gumeednimada nin kasta waa akhlaaqdiisa wey waxaan lagu kala bixi diintaas ina akramakum cinda allahi atqaakum idan inaad ruux walaalkaa xaqirto ood quursato ayaaba dembi kugu filan oo laftirkooda aan fududay xadiidka waa xadiis saxiixa waxay leenahay aayadahaynu soo sheegnay iyo axaadiitaynu tibaaxnay kulli waxay caddaynayaan dalaala qaaطica yaqiiniya laa shaka fiiha ay tusahayaan in ruux kastoo muqsima dhiiggiisa uu xaaraan kaa yahay kuu bannaanayn maalkiisa uu kaa reeban yahay cirdigiisa kaa reeban yahay allaahuma wuxuu sharcigu kuu fasaxay mooye taa marka muran ma wey maxaa ka mid a wixii laguu fasaxay xuduud buu galay xad baa loofinhaya ruux buu dilay waa la qisaasahayaa qaaicu dariiq buu noqday xadki baa laga oofinaya muxaarib buu noqday hawl buu leeyahay yani xuquuqdu waa qoran tahay culamadu ilaa toban bay gaadhsiiyaan toban sabab baa keenta ruuxa muslimka in naftiisa la gooyo toban qodob xilligeedanu gaari doona insha allahu taala been dambe baa laga yaba inanu gaadhno hadda laakiin waa inaynu hortan idhaahdo ruuxa muslimka halkaasuu taagan yahay waxaynu soo ogaanay dhiiggaada wuxuu xaaraan ku yahay laba qodob imaa bilislaam wa imaa bilcahdi aw bilamaan waxaa tidhahdaba taa ma lah idan adilada aynu soo sheegna waxay khusaysaa dadka muslimiinta dhiigooda rabbi inuu kaa xarimay najmuddiin atuufi axaadiidta qayba kamid markuu sharxay saddex xadis cabdillah mascuud wuxuu leeyahay almaqsuudu bi alxadiid laa yaxilu damu mri'in muslim yashhad markuu sharxay wuxuu leeyahay xadiidkan waxaa looga golleeya waxaa weeye bayaanu cismati dimaa in la caddeeyo dhiigagu inay reeban yihiin oo rabbi ilaahay oo dhowray oo lagaa manciyey wmaa yubaaxu minha wmaa laa yubaax in laguu sheegay dhiigga kuu banaan daadintiisa dhiiggan kuu banaanayn wuxuuna yidhi sheekhu asagu dhegaysa hadda wاlaslu fi اdima dhiigaga bini aadamka waxaa asal u ah alcismatu inay dhowrsan yihiin oy mamnuuc kaa yihiin dhiiggiisu xaaraan kaa yahay ilaa la wax kuu baneeya saasuu maraya waana khalad arrinta ayada waana baraarujinay asal waxaa weeye ruuxaan muslim ahayn inuu dhiigkiisu banaayaba asal laba u kala qaad waa in laba loo kala jabiyo waxaan leenahay asal waxaan oga jeednaa waxaa horreeye wey nin baa wuxuu ku ninkan waa inaan dilaa bannaan maxaad leedahay magacii waa cabdullaahi soo ma tukada haa soo nin islaana ma ahaa waxaad dhihi annagu waxaan ogeyn markay urtu qumanayd ruuxa muslimkaa dhiiggiisu inuusan bannaanayne maxaa ka dambeeyey adaa lagaa rabaa waxaan leenahay asal waxaa weeye oo noo horraysay shareecaduna qarirtay muranna aan lahayn ruux kastoo muslimo dhiiggiisu inuusan bannaanayne aw jaamacu maxaa ka dambeeyey waxaa ninka dhiiggiisa baneeyey ii sheeg laakiin markuu gaalya waxaan leenahay asal waxaa weeye dhiiggiisu hee inuu bannaan yahayba asal ah ninkaa dhiiggiisu ma banaan waxaan leenahay maxaa ka dambeeyey miyuu islaamay mise ballan baanu la gallay labada kala baab wey muslim waxaa asal waa dhiiggiisu ma banaano ninki yidhahdo waa bannaan yahay asaga laga rabaa daliilkeed gaala ah waxaa asal waa dhiiggiisu inuu bannaan yahay xakawda laga goyo dastuurkiisa lala tegiy ilaa uu yimaado caasim reebo dhiiggiisa imaa biiimaanin wa imaa biamaan labadaa qodob bay wadaaddo isku qasay najmudiinna waa isku qasay fiiri wuxuu uhi sheikhu walaslu fi dimaai alcismatu caqlan wa sharcan wuxuu i asla dhiiggu inuusan bannaanayn caqli ahaan oo garaadka bini aadamka ah ilahay inaad wax ku garato kuu siiye inuusan bannaanayn baad ku garan buuri sharciguna sidoo kale wey sabab amaa caqlan buuri caqliga bini aadam wuxuu kutusahaya dhiig in la daadiyo inaysan bannaanayn oo caqligu see tusa caqligu ma halkan ku jiraa mise ficluhu ku jiraa war kale wey falina alqatla wuxuu ihi sheekhu dilku ifsaad الsuura alinsaaniya almakhluuqa fi axsani wuxuu haddii ilaahay xoogow dhimiruna siiyey garaad baana rabbina siiyey bini aadamka ilaahay sidan quruxsan u abuuray laqad khalaqna alinsaana fi axsani taqwiim fatabaaraka allahu axsanu alkhaaliqiin idan ruuxan bini aadamkee tamashlaynhaya quruxsan ee sidan u taagan in la iska gowraco caqli ahaan kuma fiicna buu sheekhu leh oo caqliga bini aadamka waa diidahaya wax dhisan in la dumiyo sidooda way faolxunta soo maa wax dhisan oo quruxsan in dhulka lala simo hadmi weeye dilku ifsaad weeyaan asuura alinsaaniya almakhluuqa fi axsani taqwiim oo adduunka la dhaafiyo la dumiyo la baabi'iye weya mana ficna midda ayadaabo oo taasna horta caqli ahaan u ficnayn dhiigga la daadiyo walcaqlu yunkiru dalika wa amaa sharcan sharcigu inuusan asna diido yihi dhiig kasta asal waa inuu kaa reeban yahay faliqowlihi tacaala walaa taqtuluu nafsa alatii xarama allahu ila bilxaq aayaddu daliil oomaha maslada aayaddu waxay tilmaamaysaa nafaan rabbi xarimay inay jirto ta lagu dilay waxaa weeye walaa taqtulu nafsa alati allatii waa la sifeeyey haddii aayaddu noqo walaa taqtulu nafsa nafyaan la dili noqon lahayd bay taageeri lahayd wadaadka najmudiin aduufi taageeri lahayd laakiin aayaddu tilmaamay bixinaysa walaa taqtulu nafs naf oo dhan baa soo gashay daqsigii baa meesha ku jira oo dooligii baa ku jira oo ambiyadii baa ku jirta oo awliyaa ku jirta wax ka bixi ma jiraan kullu nafsin daa'iqat lmowt laakiin rabbi wuxuu daba dhigay allatii xarama allaahu tuu rabbi diiday wey tuusan rabbi diidan baa jirto amre in la dilo ilaa bilxaq ayb waman yaqtul mumina mutacamida fajazaahu jahannam khaalida fiiha wa qowlihi sal ly slam faida qaaluuha casama minii dima wa amwaalahum ila bixaqiha wa qowlihi sala allahu aleyh wasalam liyaxdar axadukum an yaxuula baynahu wa bayna aljannati milu kafi min damin yuriquhu bigayri xaqin xadika dame abdirazaq baa soo saaray abrani waynu soo tilmaana filaya xadika jundub cabdillahi albajali kitaabkiisa loo yaqaano atacyiin fii sharxi اlarbaciin safxada boqol labaatan iyo lix busaa ku leehay ijmiil tuufik wuxuu maray alslu fi اdimaa alcisma inay tahay dhiig oo dhanba laakiin waxaan leenahay taas sunnadu ma qarinayso umirtu an waqaatil annaas way ii banaantah fa idaa qaaluuha faqad casamuu nabi maxamed taas ugu cadeeya hawsha waa sharaxan tahay ra'yigan bay marka niman badan bumbuniyaa qolyaha muxdaiinta hadda cusub ay masaarida u badan yihiin warkaasay gaalada ka gadaan reer yurubka iyo galbeedka ka iibiyaan wax jirana ma ah asal dhiigga muslimiintaan bannaanayn asal dhiigga gaaladana waa bannaan yahay wax reebe la helo warkuu saasuu ku cadya waxaanu leenahay marka baaritaan fara badan iyo tacanud fara badan nogama baahno ruuxa inaynu xukunno islaamnimadkiisa yakfi waxaa ku filan in intuu yimaado uu tawxiidsado kadibna waajibaadkiisa qabsado bal hala tijaabiyo tijaabaha laga qaa saddex bilood loo qabto maan odhanaynaa maya sharcigu waxa ma yaqaan haddaa ninkuu yimaada gaal ah oo yidhahda inaan islaamaan ee tawxiidka iga dhegayso ama ii sheeg tawciidka lagu islaamo oo tir hadda waa mashquulsanaya beri imo gaal baa tay dha culamada qaarkood adaa gaal ah sida qolyihii laga sheegahayay qolyasa waxay dhaan islaan waxay islamku waa buuxaa markuu laysadu banaanaato noo imaada qolyaha shog baa wax ku dhibeen markay islaamaan bay yartu tugsadaan oo shog shilinkeeni waxbay ku dhibeen shilinkii wadaadku bixinaya baa dhibay koox socotaa tiraaan islaanta tawciidka noo qabo cuur islaamku waa buuxaaye markuu ruux dhinto oon qabriga geyno markaa imaada <laughs> hawshaas kulley waa un la sheegahay intaa un kenya jooga waa maqlahay inay jirta in kale ma sheegi karo ayib si kastaba noqoto waxaa weeye inagu hawshaa ma laha axnaafta hawsha ugu daran waxay leeyihiin haddaad xataa saacad tara ii kaada wax yar wax yar ii fadhiiso intaan dhamaystira hawlahayga sug waa kuu qaban doonaayo waad gaalo saacadaas waad gaalooday adaa gaalooday maxaad u gaalowday liannaka radiita albaqaaca alkufri ninkan inuu hal saac gaal sii ahaado oo gaalnimadaa kusii jiro la fadhiyo baad ku raalli noqotay waridaau bilkufri kufrun in gaalnimo lagu qancood xoogow tiraado u yarkaadina waaba gaalnimo kale saacadda hadduu ninkaas inuu islaama doonaya naf baxo gaalnimo ku dhintaya mas-uulka ah war tawxiidka kuri ma aqaaneen maxaan dhahaa sug baa tar wax yar faylkan dhamaysti wax yartiibu naf baxayb waa musiibo soo maaha idan annaga baadhitaan iyo ha laga fiirsado iyo tijaaba saddex bilood ha la geliya shareecadu ma taqaan ruuxu hadduu ahaa adduunka ninka ugu gaalsan bush maanta tawxiidka ii u qabanayna netanyahu iyo bush iyo sharon iyo olmertin hadda adduunka rogo iyo hadduu dhaabo tawxiidka alii qabto waxaa lena ka sii daa saacadda laga bilaabo muslim maraykanaa tahay warku waa cad yahay ma laha shareecadu cunsuriyad ma laha qowmiya ma laha iqliimiya ma laha طaa'ifiya ma laha waa diin caalima lijamiic اlbashariya marka taas waa in la ogaado idan wuxuu leeyahay ninka loo yaqaan ibnu darajab markuu arrintaa caddaynayo wa min almacluumi bالdaruurati ana الnabiya kana yaqbl min kuli man jaءahu yuriidu اdukhuula fi اlislaami shahadatayni faqad qolya bacd اlkhawaarij oo yidhi ruuxa laga aqbali mahayo islaamka khawaarijtii bacd muctazila waxay leeyihiin muslim mal noqonhayo xataa yaji'a aw xataa ya'tiya bijamiici maa wajaba calayh waa khalad oo ruux horta bal saacaddan u dhawaaqay ku dhawaaqay inuu muslim yaa feerme kadibna waxaad tidhaahdaa waxaa ku dabayaalla tawxiidka salaad xoolo ma leedahay zakaa kuu daba taalla waxaa kuu dabayaalla soon waxaa kuu waxaa lagaa rabaa beentaada ka fogaato zinada iska ilaali alaabbaa ku sugaysa laakiin haddaad tidhahdo weligaa muslim noqon maysa ilaa aad la timaado jamiica maa wajaba cala almuslimiin ruux hal mar wix moogada keen horta war tilaabo tilaabo weeye horta tawxiidkaa soo galo nin soomaaliyeed baa fallaar kaga dhacday baa la isha iyo bariday kaga dhacday laba gamuun baa ku go-ay kee lagaa siibaa baa la yidhi midka salka iga siiba horta aan fadhiistaba midka salka iga bixiya oo baryaha iga sii bu markaan fadhiistana iga bixiya bu oo ruux or mooradaha soo galo kadibna salaadii iyo waajibaadkiisa nabi macaad muquu diray yaman u diray iyo baxrayn iyo meelo badan loo diray bacdu saxaaba nabi wuxuu fari jiray abi muusa alashcari mucaad na wuxuu ihi falyakun aw faltakun awala maa tadcuuhum ilayh shahaadatu an laa hadday ogaoggolaadaan e, waxaad u sheegtaa ilahi inuu ku fariday khams salawaatin hawshu saasay u soconaysa xaafidku wuxuu le ibn rajab wuxuu leeya waxaan muran lahayn oo muslimiintu wada og yihiin iskana cad nabi maxamed taariikhdiisii iyo siiradiisii iyo dhaqankiisi markaad fiiriso ruux kastoo bini aadama oo u yimaada oo yidhaahda diinta nabi maxamed oo soo gelahaya shahaadateynku nabigu ka aqbali jiray bas war tawxiidso markuu ku dhawaaqo muslim walaalkiin qabta ku xanuunsan buu u yimid nabigu oo yahuuda nabigu u khidmayn jiroo yar buu nabigu maalin booqday nin weyn bu adugu laakiin aan markaas aabbihii aabbihi baa meesha jooga nin laakiin qaangaar waa mukalaf ah isagoo xanuunsan buu nabigu tawxiid ku banay war iska islaambu yuhuud baata waad dhimanaysaa tawxiidso joog xanuunka ka kici mayside aabbihii buu fiiriyey waa wiil yaraa dee dhowr iyo toban jir ee oo labaatan jir dhowr iyo toban jir ah nabigana u khidmayn jiray nin wanaagsan buu aabbihii buu fiiriyey aabbihii waa yuhuud wuu og yahay nebi maxamed inuu nabi yahay xasad iyo baqyi iyo dulum iyo gardaray iyo u diidan yihiin oo kas intaa dhowr kun oo sano oon ambiyadu iyo rusushu reer banu israa'iil bay ahaan jireeni nabigan carbeeda soo bodo waa maxay bay leeyihi nabiga carbeeda soo bodo waana musiiba mogta hawshaa ri'aasada iyo canaadka noocaas wax ummadha baabi'iyo wey qolyaa waxay leeyihin ree hebel baa annagaa shaar diinad noo soo gashaday waa dhawoodba maxaakim somaliya ka dilacday qolyahan ka dhashabaa ka xanaaq waxay yidhaahdeen hawiyaa wuxuu soo gashaday shaar diineed oo ayagu may gashadaan shaakidin adun baa gashadi yaa ka hortaagan sheekh adugu shaakidin weyn cidho la gasho musiibaa taalla ninkan yahuudiga wuxuu og yahay in nabi maxamed rasuul yahay ninka romay uu badbaadaya wuu og yahay wiilkiisina uu naf baxayana wuu arkaa hadduu saa ku dhinto asagoo nabi maxamed inkirsana inuu naar geliy ba og yahay wuxuu ihi aabbow aic abalqaasim buui abalqaasim yeel buui warkiisa qaado waa nabi maxamed markaasuu tawxiidsaday tawxiidkii markuu dhammeeyey buu naf baxay nabid wuxuu yidhi abubakar iyo cumar waalkiin qaadoo xabaala yuhuudan ka fiijiya yuhuda iskaga gaca meesha kalimatayinkaa ku dhawaaqi wuxuu ku noqday walaalka yuhuud ma qaadi kartaan baa le waa muslim baqiic baa la lagu xabaalay xabaalihi muslimiinta warkuu war kooban wey cunsuriyada iyo yuhuud yuhuud iyo hawshu ma laha ninkii islaamo walaalkana wey ninkii diiyada seef baa taqaano hoyadan ha dhashee ayb tiibuu sheekhu ka hadlaya wuxuu yihi sheekhu wayacsimu damahu dhiiggiisa waxaa ilaalin wayacsimu damahu dhiiggiisu nabigu ilaalin jirayba bidalika arrinkaa shahaataynka wayajcalahu nabigu wuxuu ka dhigi jiray musliman wayajcaluhu musliman waqad ankara calى usamata bnu zayd qatlahu liman qaala laa ilaha ila اllah lama rafaca calayhi sayf wاshtada nakiruhu calayh walam yakun yashtariطu calى man jaءahu yuriidu اlislaam an yaltazima الsalaaةa wالzakaat wuxuu nabi maxamed ninka u yimaada kalimateynkaasu ka aqbali jiray dhiiggiisa xaaraan buu ka dhigi jiray inuu muslim yahay buu feermayn jiray bal usaamata bnu zayd markuu ninkii dilay markii seeftu ay dul timi dawaaqay ee yidhi ashhadu an laa ilaha illa allah inii muslim waa raaciyey meel laga qaban kara ma joogo bui hasta codto gacantu nabig wuxuu ku hi aqataltahu bacda ma qaala laa ilaha illa allah nabigu waa ku celceliyey kayfa tasnacu bilaa ilaha illa allah ida jaad ywma alqiyaama nabi maxamed istakfir li kayfa tasnacu istakfir li kayfa tasnacu naftaa ka baxda usaamata nu zayd wuxuu hi waxaan tamaniyey maalinkaaba inaan islaamaba maxaa is idhi buu hi imaba iska islaamta hadda wixi horodhamka noqotaa nabigu si igu adkeeyey hawsha tamani baan ku sigtay bu inaan dhaho maalinkaa ka hor inaad islaamada show fiican lahayd buu lehay markaad ninka dilaysay show inaadan muslim ahayn baaba ku roonaan lahayd baa is idhi bu ood kadib ba islaamtay oo isla isla tuuro maxaan ku dhahday dilkii ninkii iyo wixii ka horreyo o isla tuuro intii ka dambaysay aa muslim noqoto yani meeshuu nabigu ka istaagay waa arrinta ku keentay usaamata bnu zayd inuusan ka qaybgelin dagaal dhex maray muslimiinta xuruubu saxaaba o dhan ma gelin wuxuu ihi gaal aan haysaynay oo na xanuujiyey oo na la xawiyey yaa markaan ka guul heleen seebta u baacay cabaaday baan raaciyey wixii ka raac waa la ogaa ma laba muslimiinoo halgey baan dhegeli dhex geli maayo waa diiday waa lagu kari waayo halyey dagaalamo geesoo la yaqaano oo quraysh taqaano waa diiday weliba asagoo nin dayar ayuu nabigu dhintay toddobiyo toban lixiyo toban waa maca dalika waa soo istaag leannu mogtay qisada ku qabsata waxay kugu reebi raad culus bay kugu reebaysa halkaasuu nabigu la istaagaa buu leey shardi ma aha inaad tiraado horta tawxiidka i dambeeye barto ma tawxiidsata ha weli muslim ma tiid bar markaad tukatay kadib baad muslim tahay ha haddaa la gaadhay dhimayn khalad wey kalimatayinku ku dhawaaqo ku islaam xerada kusoo galay hadduu markuu kalimatooyin ku dhawaaqa xerada soo gala salaadii usoo horraysaba diida kaafir wey waa laba kala baab waad ka noqotay wii ka noqotay gubataa wey waxaad sheegtoo dhan ee hore so inay gubataa dhii jira maqli maysaan gubataa wey leanno man taraka salaata faqad kafar wey nabig wuxuu leey salaadda ninka taga waa gaaloobay waxaa laga qaadan xadiidka laftirkiisu qabla tarki salaa inuu muslim ahaa soo maa ila nabig wuxu uhi salaada ruuxii ka tega waa gaaloobay nabiyu salaada intuusan ka tegin muxuu ahaa muslim wey idan waan ku sugaynaa idan acmaashan kale waxaa loo shardiyaa istimraariyat اlislaam ee sixat lislaam looma shardiyo wey islaamka wuxuu ku asaxayaa shahaataynkaas ayib sheekhu wuxuu leeyahy waqad ruwiya waxaaba laga wariya nabi maxamed anahu qabila min qowmin اlislaam washtaraduu calى an laa yuzakuu waxaaba nabi maxamed inuu si kastaba ku aqbali jiray ruuxii islaamay ka aqbali jiray wuxuu la yimaadaba waxaabaa sugan buuri oo la wariyaa fii musnad axmed can jaabir qolyaha waxay dhaheen nabi maxamed waan islaamaynaa laakiin annagu jihaadna tegi mayno zakana bixin mayno islamka horta noo shara waa loo sharxay waxay dheheen islaamku waa wanaagsan yahay laakiin jihaadku waa lagu dhammaadaa bay dheheen jihaadku waa lagu gablamaa gabdhaa ku agoontooma islaamaa ku garoobooba rag baa ku dhammaaday halyey baa ku taga geesi hooyadii baa ku gablanta annagu jihaad kuma jiray dheh sidoo kale annagaba iska xoola yarya zaka bixin mayna annagu annagaa isku ceshanayn war zaka bixiya maya labada haddaad naga yeesha nabi maxamed islamka soo gaarana dheh haddaad zakada naga dayso ee jihaadkina naga dayso waanu islaamaynaa nabi wuxuu ihi islaama tawxiidyada ku dhawaaqa tawxiidka bacdu saxaaba maxamed waa sidee wuxuu ihi sayasadaquun wayujaahiduun markii islaamku u macaanaado sadaqadana way dhiibi doonaan halgankana way halgami doonaan ree reeda qiif bay ahayen idan nabi maxamed hawshu waa ogaa wuxuu iska islaama ma diideen islaama iska jihaadna u kaadiya zakana u kaadiya markii tawxiidku soo galeen oo salaada tukadeen soonka ku dhufteen indhahay kala qaadeen shirkigii iyo balaayadii baa ka hadhay shaydaanka haystay baa ka fuqay way xoreebeen warjaaadkana geliya dhaheen sadaqadana dhiiba yani nabigu wadooyin badan buu u maray dadka muslimiintu dadku inay diinta soo galaan inaad isbaaro weyn dhigata maya aad iska tirahda waa qalad dadka waa in loo fudayleeyahay soogitaanka islaamka qaala ishtaraطat haqiifun calى rasuuli anlaa sadaqata calayha walaa jihaad walaa jihaad faqaala sayasaddaquuna wayujaahiduun axmed baa soo saaray bisanadin fiihi ibn laakiin waxaa sugan xadiidkii nasr ibn caasim alleythi wuxuu leeyay nin reer leyth ah yaa nabigu u yimid wuxuu nabi maxamedow anugu waan islaami laakiin bishar allaa usalliya ilaa salaatayn ba anugu salaado horta waa isku xigaan way fara badan yihiin buuri anugu waxaan ku islaami laba salaad basaan tukan buuri waxaad ugu faataxaysaa fajarka iyo casarka buuri aniga salaadda fajar waan tukan buuri waa lahaaba sideeduba waan tukan middaa casarna waa tukan laakiin saddexda kale kuma jira saasaan ku islaami haddaad iga aqbalina waan soo geli islamka haddi kale waan iska tegi anugu nimanna waxay dhah islamku waa buuxay noo soo noqo markuu ruux dhinto sheekh wuxuu leeyahay eh, xadiidka axmed anahu ataa rajulu minhum ilaa rasul ll sl calى an laa usaliya ilaa salaatayn faqabila minhu nabigu waa ka yeehay waa yeeye islaam diinta soo gal lannu ruuxii salaada ka tegey magaal baa mise waa muslim masale la isku hayo wey khilaaf baa ku jira soo maa muran baa ka taagay laakiin intuusan tawxiidsanin inuu gaal yahay mushriga oo dhiiggiisu bannaan yahay oo la kala boobi muran ma lahayn labada qodob baa xraa isdhaamaba soo maa meel muran ku jiray meela muran la-aanay kala ahay inaad gaal tahay kaba cadoo malaggaa galay muran balaan bay marka hore ahayd laakiin markaad todxisatay ee tiraano laba salaad basaan tukan saddexda kalena kuma jiro islaamkaadi ma asaxayo waa asixii culamadu isku khilaafsan yihiin ayib idan waa dhaantaa haddana waxay leeyihiin